assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii toddoba iyo afartanaad ee kitaabka baabu nahyi can qowli linsaani mudirna binawi kada reebidda layska reebay inuu qofku yidhaaho waxaana lagu waraabiyey xilli kadaa iyo saxalkadaa iyo xidigkadaa iyo waxyaalahaas inuu yidhaaho can zayd bni khaalidin الjuhaniyi radia allahu canhu qaala صalaa bina rasuulu llahi salى اllahu alيyh wali slam salaata subxi biاlxudaybiya fii ihri samaaءin kanat min alleyl rasuulkii allaana tujiyey salaada subaxna tujiyey xudaybiya nagu tujiyey meesha hadda shumaysi loo yaqaano weeyaane oo meeshii lagu hor joogsaday rasuulka sala allahu alayh waali wasalam iyo asxaabtiisii ridwaan ullahi calayhim muxuu caamil xudaybiya sanadkii lixaad ee hijriga aakhirkiisii weeyaane sulxu xudaybiya iyo baycatu ridwaani ee ka dhacdae halkaa markii la joogay ayuu salaadii subax natujiibu yihi maalin fii itri samaa-in kaanat mielayn samadana matar baa laga wadaa roob habeenkii da-ay gadaashii ayuu natujiyey falammaa insarafa markuu soo gadoomay buu aqbala cala annaasi dadka soo qaabiloo kusoo gadoomay oo kusoo jeedsaday fa qaala markaasu wuxuu yidhi hal tadruuna maada qaala rabbukum ma garanaysaan wuxuu rabbigeen dhahay xalay rabbigeen wuu hadlaye wuxuu ku hadlay ma garanaysaan qaaluu markaase waxaan allahu warasuuluhu aclam alliya rasuulkiisa og sidaa macnaheedu waayo rabbi xalay waa hadlayda uu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala markuu doonuu hadlaa suu doonu u hadlaa marka hadalka allana subxaanahu wa tacaala waxaa weeyaan qadiimu nawc xaadisu lafraad marka sida ay ashcariyadu ay qabaan oo ma aha e, kalaamka alle subxaanahu wa tacaala inuu yahay sifo daatiye oo daatadiisa ku saabsan oo sida qudradii iyo iraadadii iyo kale ahoo e, muxuu ahay sabab ku dhegan oo aan ka zuulaynin ay qabaana ma ahee waa kalaamka alle subxaanahu wa tacaala waa mid alle biikhtiyaarihi uu ugu hadlaayo oo siduu dooniyo markuu doono u hadlaayo ayb qaala markaasu qaala wuxuu yihi rasuulku sal l slam qaal alla wuxuu yidhi asbaxa min cibaadii mu'minun bi wa kaafir addoommahaygii waxaa ka waaberisay xalay kuwii rumaysan iyo kuwiiga kufriyay labadan bay kala noqdeen roobkaas sababtiisa iyo labada addoomahayga ugu qaybsameen nicmo kasta oo dhacdana sidaasay noqonayaanoo dadna waa ka kufriyayaan waa ku kufriyayaan dadna waa rumaynayaanoo rabbi bay u aqoonsanayaan faama man qaala mutirnaa bifadli illaahi waraxmatihi qofkii dhahay waxaana lagu waraabiyey deeqda alliya raxmaddiisaana lagu waraabiye calaykum asalaam waraxmat ullah fadalika mu'minun b kaafirun bilkowkab kaasuu anigu i rumaysan yahayoo xidig ma rumaysna anigu i rumaysan yahay wa amaa man qaala mutirnaa binawi kada wakada qofkii yidhi waxaa nalagu waraabiyey xidikadaa iyo xidikadaa iyo xilli kada waxaasaa nalagu waraabiyey fadalika mu'minun bi kaafirun bilkowkab kaasu waa qof ani iga kufriyey oo xidiga rumaysan muttafaqun calayh arrintaasuna waa arrin aada iyo aada khatar u aho aada iyo aadna u fara badan gaar ahaan dadka beeralayda iyo xoololayda iyo ku fara badan oo muxuu ahay waa garanay sanadkan inay kidaan noqonayso oo xidig hebel baa la fadhiyey dayaxa la fadhiyay oo kadaa bay noqotay oo sanadkan kaduuq waa sanad eh, muxuu ahay sanad arbacaa sanadkiidaa waxyaalaas yidhaahaan iyo keyrkidaa weeyaan weligeedba waa biyo socoto wax sidaasa yidhaahaan oo aada iyo aad bay arrintaas ugu fara badan tahay marka arrimahaas oo kale waxaa weeyaan dadku inay ka digtoomaanoo ay alle ugu shugayaanoo alle inaanu xilli xukumin ee xilliyada iyo eh, xidigahaba isagu uu xukumo oo markuu doono roobka uu keeni karo markuu doonana uu celinaayo waa in la ogaado kolkuu keenay alle subxaanah wa tacaala loogu shukriyo weeyaan marka marka sidaas macnaheedu waxaa weeyaan in la yidhaaho sidii abu hurayra sida abu hurayra uu dhahayay radia allahu canhu u dhihi jiray mutirnaa binaw-i lfatxi buu dhihi jiray waxaa nalagu nalagu waraabiyey xulligii guusha ويعلم cqooda qwlهu taعaalى ma yftح اllahu lلnaasi min rmati ma yftax illaahu liلnaasi min raxmaةi falaa mumsika lahaa taasuu ka wada marka alla fatxigiisii iyo nasqin raxmadiisii baa nalagu waraabiyey kaawa in la yidhaaho متfq عalayhi والsmaaءu huna اlmطر samadana maطr baa la yidhaahaayo waxaa kaasoo kale la yidhaahaa tasmiyatu tasmiyatu alxaali bismi اlmaxal shayga oo meeshiisii magaceeda loo bixiyo kaasoo kaasaa la yidhaahaa marka samada lafdu samaa waa jirmigan kada naga sarreeyo weeyaan waxaase marka xagga sare weeyaan baan ka wada yani siday carabta dhihi jireen marka laakiin haddana roobku iyadu ka yimaadaayo marka waa xagga saruu roobku uu jiraa marka shaygii oo meeshiisa magaceedii isagii lagu magacaabay weeyaan siduu nin shaacirihii u yidhi إida nazla الsamaءu بأrضi qowmi racaynaahu wain kaanuu غidaaba <clears throat> baabu taxriimi qowlihi limuslimin yaa kaafir xaraamaynta la xaraameeyey in qofku qof muslima uu ku yidhaaho gaalyaha uu ku yidhaaho can ibni cumara radi allahu canهuma qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh wali slam ida qaala الrajulu liakhiihi ya kaafir faqad ba'a biha axaduhumaa hadduu qofku ku yidhaaho walaalkii yani qofka muslimkaa laga wadaayo gaal yahow gaalnimadaa midkood unbaa la noqday midkood unbaa meesha kala tegaaya ma dhuldhacayso sidee bay marka noqonaysaa fain kaana kamaa qaala haddii sida uu yidhi ay tahay wailaa rajacat calayh haddii kalese isagay ku soo noqonaysaa qofkan uu ku sheegay hadduu siduu yidhi ay tahay isaga waxba kama haysto wax runa buu sheegay haddii aanu ahaynse isagay kusoo noqonaysaa ee dusha ka fuulaysa ku gaaloobayaa gaalnimadaas marka la sheegayaana waa gaalnimadii sakiirada ahayd weeyaan siduu ugu gaaloobayay maaha gaalnimadu xerada kaga baxayo maaha marka dambi kabiiro oo weliba min akbar alkabaa'ir weeyaanoo kabaairka caadiga kasii weyn muttafaqun calayh marka <clears throat> waxaan arrintaa tusinaysa inuu sidaa yahay ukhuwada uu sheegay liakhiihi baa laleeyahay marka walaalkii baa laga dhigay isagoo haddana gaal ku yidhi marka hadduu ku gaaloobi lahaa walaalkii ma aanu ahaadeen waxaana kolkaasu ay tahay haddii qofkaasu wax sababaho uu ugu maleeyo aanu jirin ee cadho uu cadhooday iyo eedayn uu ku eedaynayo un sida uu isaga leeyahay ama haddii uu ku arko wuxuu ugu maleeya kaafir inuu yahay oo kolkaas uu ku sheego sababtii ugu maleeyey daraaddeed kolka taas isaga waxba kama raacayo hadda ka hor baynu ashyaa sidaasa soo maray inay saxaabadu qaarkood qaar kale ay ku yidhaaheen kaas waa munaafiq iyo waxyaalahaas ay ku yidhaaheen waan soo marray sidii nebiga sala alla alay sl ninkii hadalka kulul ku yidhi iyo maalik ibnu duqshunkii ku yidhi iyo wayaalkaas oo kale marka waa gaalowdeenna ma-una dhihi nebigu sala allahu aleyhi waali wasalam waxaa kaloon soo marray inay arigankada ay la mid tahay yaa kaafirtaas muxuu ahay faasiq iyo cabdullahi iyo nacladda iyo waxaasoo dhan inay lamid yihiinna waan soo marray marka arrimahaas oo kale arrimo khatara weeyaane waa in la iska ilaaliyo khalqiga alle subxaana wa tacaala in lagu gaalnimo xogmiyo isag oon wax cad oo daliil ah aan loo haynin waa in la iska ilaaliyo waa in la kala fahmaa waa in la kala fahmaa muxuaha kufriga yar iyo kufriga muxuu ahaayey weyn waa in la kala fahmaayo nusuusta muxuaha qur'aanka iyo sunnada iyo muxu ahay kalaam al a'imat salaf min asaxaabati wataabiciina faman bacdahum sida ay u soo arooreen iyo ulajeedadooda iyagu oon la fahmin haddii lafdu kaafir iyo markii la maqlo oon layskaga idlaaqo dadka muslimiinta oo kufriga lagu caddeeyo arrin khatara weeyaan arrintaasuna marka qaladka ka dhacay waxaa weye waa fahmi xumo waa diraaso xumo waa sadxinimo arrintaasoo kalena arrin fudud ma aha dadka muslimiinta ah oo diintooda laga saaraayo waxa weeyaan arrin aada iyo aada u xun weeye waxaan hadda ka hor maqallay kuwo buug yar oo wax soo qoray aanan garanaynin ka aqriyaya oo sheegaya dadka muslimiinta adduunka jooga oo dhan inay gaalo yihiinoo dib in hadda dacwada loogu yeedhay ay waajib tahay oo soomaalida weligeedbaba ayna islaamin oo weligeedba maana shahaadateen ayna fahminbaba oo hadda in diinta loogu yeedhay ay waajib tahay wax sidaasa kuwa ku hadaaqaya baan maqlay waxaasoo kalena marka waxaa weeyaan wax eh, ay kulli go-ayaan dadka dhallinyarada oo haweenka u badan oo muxuu ahay dhooble iyo meelayowgaas dad ugu tagaa la sheegayey dadkaasuna marka waa lunsan yihiin iyagaa gaalnimo u dhow inta waxbaa gaaloobe waxbaan islaaminayna ay leeyihiin iyaguo naftooda iska ilaaliya inay gaalnimadii ku dhacaan walciyaadu billah baabu nahyi can alfuxshi wa badaa'i lisaan reebidda la iska reebay fuxshiga iyo iyo hadalxumada fuxshiga iyo badaa-adan hadda ka hor baan soo sheegay inayna isku mid yihiin oo xishood darridii iyo waxyaalaha laga xishoodaan afka laga ilaalinin inay yihiin afka lagu balballaadhiyo can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam laysa almu'minu biالطacaani wala allacaani wala alfaaxishi wala albadii rawaahu aلtirmidiy wa qaala xadiidun xasan waana xadiidku saxiix weeyaan xasan keliya ma ahoo صaxaxahu الsheikh اlalbaniy fi saxiix jaamic الصaغيir wa silsilaة اlaxaadiid الصaxiixa xadiidkana marka waan soo marray hadda ka hor baan soo marro raqم أlf وخمسمiya خمسة وخمسين yaan ku soo marray macnihiisuna waxaa weye qofka mu'minkiihi ma aha midka duridda badan ee dadka ceebeeye ee wax ka sheega nasabkooda iyo muxuu ahaayey jidhkooda iyo akhlaaqdooda iyo hadalkooda iyo midabkooda iyo eh, aaraa'dooda iyo wax walbaba ka duro ma aha wala lacaanka naclada iyo habaarka badanna ma aha wala alfaaxishi wala albadii midka faaxishka ah iyo ka badii-a toona ma aha qofka aan xishoonine waxyaalaha laga xishoodo iskaga hadhadla ma aha qofka mu'minkiihi ee marka qofka mu'minkiihi waxaa weeye qof musaalim ah oo dadka u duceeya khayr ugu duceeya oo khayrka la jecel aan aan nacladin oo intuu kalena ucdur daara qofna xishoodo oo afgubaadsado o afka wanaajista oo hadal fiican dadka kula hadla oo rasuulka alla sala allahu aleyh waali wasalam ku dayda oo qowlka alla subxaanahu wa tacaala uu yidhi quluu linnaasi xusnan muxuu ahay u hoggaansamo oo fuliya weeyaan xadiid xasan buu leyahay waana xadiid saxiix soo sheegay وعn أنس رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم ma kana الفحش في شhيء إلا شانه ولا kana الحyاء في شhيء إلا زانه rawاه التirmidي وqاla xadيiث xasن isaguna waa صaxiixo صaxaxu fi صaxiix الجaamiع الصغير وغayrه macnihiisuna waxaa weeyaan fuxshigu wax kuma jiro oo si fuxshiya laguma maamulo walow shaygaasu haba wanaagsanaadee ilaa waa foolxumaynayaa shaanahu yacni qabaxahu wa shawahahu wixii fuxshi iyo xishood darre lagu maamulo oo eh, fuxshi iyo xishood darre ay gashaba waa foolxumaynayaayo waa waa hadlaynaya walow hadduu isagu fiican yahay eh, wixii xishood lagu qabto xishood lagu darana wuu hagaajiyaa xataa hadduu qofkaasu waxun uu yahay laakiin si xishood iyo waxaas uu arrinkii ku samaynayo wuxun buu xumaantiisi ka babeddelayaayo waa un qurxinayaayo mandar maqbuula buu u yeelayaa rawa tirmidi qaala xadiidun xasan qulnaa inahu xadiidun صaxiix baabu karaahati التaqciiri fi اlkalaami wالtashaduqi wالtakallufi اlfasaaxa hadalka balballaadhintiisa iyo weynayntiisa iyo wuxuu ahaayey fasaxa iska keenka fasaxa iska keenka taqciir waxaa la yidhaha min alqacri baa laga keenay oo waa hoos qodo u yeelid weeyaan qacrigana waxaa waxa salka sii fog ayaa la yidhaahaa ee sadxiga sare aan ahayn marka hadalkii hoos loo sii adkeeye iyo isagii oo afka lagu balballaadhiyo tashaqduqna hadda ka baa soo maray inuu yahay hadalkoo afka lagu balballaadhiyo oo dadka muxuu ahaayey qofka la hadlaayay inuu ka qaalib ahaado oo ka sarreeyo hadalkiisu ka sarreeyo oo waxyaalahaas isku dayo iyo fasaaxo oo la iska doondoono wa waxshiyi luga luqada keeda qariibka ah waxshiga waxaa laga wada midka qariibka ah alfaadda luqada ehe qariibka ehe ah aan la garanaynin ee laga baadho kutubu luqa iyo loo baahanayo inuu isticmaalo ee aanu isticmaalin alfaadha caadiyaha yowmiyan dadka caadiga ihi ee dadka aan ahayn dadka tacliimta sarele aan ahayn ee dadka iska caadigihi waxyaalaha ku isticmaalaan in lagu isticmaalaa la rabaa wa daqaa'iq alicraab iyo icraabta sii qarsoon fii mukhaatabati alcawaami wa naxwihi dadka caamadii waxay la mid ahee ansaafu lmutacalimiin kuwa la yidhaahayo kolka lala hadlaayo ama kolkuu la hadlaayo dadka udabada iyo mutacalimiinta tacliim caaliya leh iyo kolka ha ku isticmaalo bay leelno eh, way garanayaan kuwaas laakiin isagoo dadka caamada ah la hadlaaya inuu alfaad muxua qariibi waxyaalahaas iyo ku isticmaalo kaas naftiisa fasaaxa isagoo iska doon leh iyo fasaxadii kaba ka bi'inaysaayo waxyaalaha cuyuubulkalaamka ahee muxuu ahay fasaaxada wax u yeela wax u dhima ee fasaaxada zuuliya hadalkii ka dhiga hadal aan fasiix ahayn oo rakiik ah ayay culamaa'ulbalaaqaba ku tiriyeen sidii ninkii isagoo dameer intuu ka dhacay dadku ay ku soo urureen la hadlaayo dadkii iga kala taga lahaa oo dhihi jiray maa lakum taka'ka'tum calaya taka'kum calaa dii jinna ifranqicuu marka waxaan la garanaynino sidaasa wuxuu rabay inuu yidhaaho maxaad iigu soo ururteen sidii anigoo nin waalana si nin waalan loogu soo urur maxaad igu soo ururteen iga kala taga marka hadallaha la garanaynin oo dadkiiba ay ku qosleen meesha joogay ayuu ku hadlay kaasoo kale iyo marka waxaa lagu tiriyaa inuu alcuyuub almukhilla bilfasaaxa inuu yahay oo hadalkii marka ayba ka dhigayso waxuna ka hadlayso ka dhigayso can ibni mascuudi radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali slama qaal halaka almutanaicuun qaalahaa alaaan saddex goor buu yidhi rawahu muslim way halaagsameen mise ha halaagsameen kuwa is-adkeeyaayo waalmutanaicuuna almubaaliquuna fi lumuur kuwa ku xeel dheeraadee arrimaha isku sii adadkeeya hoosu sii dhexgala weeyaan ee aan daahirkan kada aan muxuu ahaaye aan umuuraha aan ka qaadanin kaasaa la yidhaahaa meelaha aan tashdiidka u baahnayn ee sharcigu oona adkaynin iyo kuwa isu ku abadkeeya kaasaa la yidhaha wacan cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam qaal in allaha yubqidu albaliiqa min alrijaali aladii yatakhallalu bilisaanihi kama tatakhallalu almar'atu baqara alla subxaanahu watacaala wuxuu necab ninka aftahanka ah ee hadalka hadal aqoonka hadal maalka ah ee ragga ka mid ahee ku findhicishada carabkiisa siday lo carabkeeda ugu findhicishato yacni carabkeeda ay waatay sanka gashato carab dheer bay leedahay oo hadba dhan bay iska leexaysa carabkeeda oo kolkay dooga daaqaysana carabkeedaasi ku daaqsatahay oo hadba dhan muxuu ahay kaga keentaa cawska iyo doogi iyo ku goosataa marka ka sidaas oo kale ee hadalka hadba dhadh urogay hadba ee eh, eh, wax yar muxua eh, hadba ka dhiga wax weyn ka dhiga ee laga yaaba shaygii dadki intuu indha sarxaadiyo oo hadalkiisa iyo siduu hadba wax uu u keenayo cusub iyo ay la yaabaan inuu xaqii baail uga baatilka xaqa uga dhigo xaqina baatil uga dhigo dadkaas alla waa necab yahay buu ilahy nebigu sala allau alayh wali slam rawaahu abu daawuud oo tirmidi wa qaala xadiidun xasan waana sidaa u sheego xadiidku xasan saxiix weeyaan m xasan meahe xadiidku saxiix weeyan saxaxahu alalbani fi saxiix aljaamic الصaغيir wa silsilaة اlaxaadiid الصaxiixa wagayrihima ayib marka ha kaasoo kale alla subxaanaه wa tacaala marka waa necab yahay marka hadalka sahalka ahee dadku ay fahmayaan ee maqsuudkana lagu gudanayo mukhalka aan ahayn ee maqsuudkii laga lahaa aan ka gaabinaynin aanan ka badbadinaynin kaasaa alla jecel yahay subxaanahu watacaala waan an jaabirin radi allahu canhu jaabir ibni cabdillaahi radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allau alيyh wali slam qaal ina min axabikum ilay wa aqrabikum minii majlisan ywma alqiyaama axaasinakum akhlaaqa wa ina abqadakum ilay ina aqrabakum ina aqrabakum minii majlisan ywma alqiyaamati axaasinukum akhlaaqa waina ina min axabikum ilaya waaqrabikum minii majlisan ywma alqiyaama axaasinakum akhlaaqa axaasinukum buu ii shaqlay laakiin waa inay noqoto axaasinakum intiina idinku fiic fiican akhlaaqan xagga akhlaaqda idinku fiican kuwaasaa ka mida kuwaan idinku jeclaya iigu sii koyo un dhowaasho badan wa ina abgadakum ilaya kuwa aan idinku necbahay wa abcadakum minii yowma alqiyaama maalinta qiyaamahan idi iga kiin fogaansha badanu atharthaaruun kuwa hadalka badan weeyaan waalmutashadiquun kuwa hadalka balballaadhiya hadalka weyweyneeya ee fasaaxaya iska doona waxa ay ku hadlaayaan hadalka ku dhisa wاlmutafayhiquun iyo kuwa is-aaliyeeya isdibiriya isweynaysiiyo ee mutakabiriinta rawahu tirmidiy wa qaala xadiiثun xasan waqad sabaqa sharxuhu fii baabi xusni اlkhuluq wa huwa kama qaal xadiidku waa inoo soo horomaray waana sida uu sheego xadiidku xasan weeyaan xasanahu alalbaniyu في صحيح الجامع sagiir wa silsilati alxadiidi saxiixa wuxuuna inoogu soo hormaray raqam raqam situmiya waaxid wa halaaثiin baabu karaahati qowlihi khabuhat nafsii naftaydu waa xun tahay maanta maanta ma fiicni iyo waa liitaa iyo naftaydu ma wanaagsana maanta iyo waxyaala sidaasa in la yidhaaho nacaybka la necbaystay waa fahmo darahay iyo waa daalanahay iyo waa cajisnahay iyo wax sidaas in la yidhaaho mooyaane in xuma la isku sheego oo la yidhaaho maanta waa liitaa iyo waa xumahay iyo ma fiicini iyo waxyaala sidaas waa in la iska ilaaliya can caaishaةa radي allahu canha can الnabiyi slى اllahu عalayh waalih waslama qaal laa yaquulanna axadukum khabuhat nafsii walakin liyaqul laqisat nafsii mutafaqun calayh yaanu qofkiina odhanin naftaydu way xumaatay yaanu sidaa dhihin waa xumahay iyo waa liitaa iyo naftaydu ma fiicna iyo waxyaala sidaas iyo baa muxuu ahay yaa lamida ee ha yidhaaho la qisa nafsi yani naftaydu waa daashay iyo waa cajiznahay iyo waxyaala sidaas iyo ha yidhaaho waa fahmo darahay iyo waa juucjuucsanahay wuxuun sidaas oo kale ah hadalla fududa ha yidhaaheen laakiin xumaan naftaydii waa xun tahay iyo muxuu ahaaye ah, waxyaalaas yaan isku dhihin qaala alculamaau macnaa habusat ah, gasat wa huwa macnaa laqasat walaakin kariha lafda alkhubus ula jeedadooda labada eray waa isku mid oo waa daashay iyo weeyaan iyo ah, muxuu ahaaye waa cajistay iyo waxyaalahaas weeyaan laakiin labada eray baa kala fudud oo khubsiga khubsiga macno xun oo qabiixa ah marka waa lafdi xun oo qabiixa oo waa in layska ilaaliyo isaga oo walow hawalba looga jeedayo daal iyo fahma dariixa looga jeeda waa inaan lafdiga afka la marinin baabu karaahati tasmiyati alcinabi karma cinabka in lagu magacaabo karmi lagu magacaabo necbaysiga la necbaystay lianno carabtaa karmi ku magacaabi jirtay oo geedka caynabka ay karmi ku magacaabi jireen waxay ugu magacaabi jireenna waxaa weeye khamrada iyada isaga laga samaysan jiray ilal aanana waxyaalaha laga sameeyuu ka mid yahay markaas khamradana waxay ku sheegi jireen inay qofka deeqsi ka dhigto oo geesi ay ka dhigto fasiix ay ka dhigto markaasay ammaani jireenoo geedkeediibay karmi u bixiyeen karmina marka min alkaram ayaa laga keenoo wanaag iyo deeq iyo waxyaalaha sakhinimoa marka waa khamrada asalkeedii oo la ammaanayay markaa noqonaysaa khamraduna ammaan ma mudato waa xun tahay an abi hurayrata radi allahu canhu qala qaala rasuulu llahi sal allau alيyh waali wasalam laa tusamu lcinab alkar cinabka karmi ha ku magacaabina fa ina alkarma almuslim qofka muslimka ah karmi ahaa bahashan mxuu ahayy cinabku karmi maaha karmi isagaa dhihina mutafaq عalayh wahada lafdu muslim wa fii riwaayatin inama alkarmu qalbu lmu'min qofka mu'minka ah qalbigiisa yaa karmi oo isaga khayraad badan wa fii riwaayati lilbukhaariyi wa muslim yaquuluuna alkarmu karmi bay yidhaahaan oo karmi bay ku sheegaan cinabka inama alkarmu qalbu lmu'min karmigu waa qofka mu'minka ah qalbigiisa ma aha geedkaas ma aha wa can waa'il ibni xujrin radia allahu canhu abu hunayda waa'il ibni xujrin alxadrami aakhiru muluki muxuu ahaa alyaman radia allahu canhu can الnabiyi salى اله alay slam qaala laa taqulu lkarm alkarmu ha dhihina walaakin quluu dhaha alcinabu wاlxabalatu sidaas dhaha magacyadaas ku sheego kale isagana uu leeyahay rawahu muslim wاlxabalatu bifatxi اlxaaءi wاlba wayuqaalu ayضa biiskaani اlba alxablana waa la yidhaahaa marka magacyadiisu ka mid yahay carmo iyo cinab iyo waxyaalahaas dhaha mooyaane ha dhihina cinab ha dhihina baalki karm ha dhihina baabu الnahyi can wasfi maxaasin اlmarأaةi lirajuli laa yaxtaaju ilى dalika ligaradi sharciyi ka nikaaxiha wanaxwihi in haweenayda quruxdeeda iyo meelaha muxuu ahaayey mafaatinteeda in loo tiltilmaamo nin ajnebi ah oo aan u baahnayn si sharci aan ugu baahnayn tilmaanta hadduuse si sharci ugu baahan yahay oo uu guur iyo maalan waxaa sidaas uu ka rabo ama jaariyad intay tahay berigii addoonsigu uu jiray inuu iibsado iyo rabo kolkaa in loo tilmaamo oo muxuaha qof nadaradiisu ay u haween iyo wax sidaas iyo maxaa ay u tilmaanto taas marka iyadu dhib kuma jirto laakiin si uun bilaash ah inay ugu tiltilmaanto oo muxuu ahaayey timaheeda iyo dhexdeeda iyo waxyaalahaas iyo simaheeda iyo kubabkeeda iyo waxyaalaha inay uga warwaranto xaraam weeyaan can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam laa tubaashir ilmar'atu lmar'a haweenaydu haweenayayna la baashirin yacni jidhkeeda yayna taalacanin fatasifaha lisawjiha un markaana ninkeedii ha u tilmaanto ninkeedii ama walaalkeeda ama nin kaleba kaannahu yanduru ilayha sidii isagoo arkay oo kale ay ka dhigto oo wasi daqiiqa ay ka siiso saas yayna yeelin muttafaqun calayhi marka taasu marka waxaa weeye xaraam weeyaan taas marka waxay tusinay waxaa la mid ah waxa la wixii naag ajnabiya jidhkeedii tilmaan cad ka bixiya oo ama sawirideeda muxua ah, camera iyo waxyaalaha lagu soo sawiray ah ama iyada oo muxuu ahay telefishon iyo shaneeme iyo waxyaalahaas iyo daawashadeeda haweeneydii oo sidii adigu arkaya iyada oo ku hor joogto oo kale lagugu soo sawiray oo lagu soo hordhigay ah daawashadeeda mxu daawada musawirkeeda oo ama journaal ku yaalla ama mujallo ku yaalla ama derbi ku dhegan ama maxaayey filim wax sidaasa marka xaaraamnimadiisa ayuu xadiidku tusinayaa ilaan qofkan kadu isagoon arkaynin baa qof arkay uga tilmaamay tilmaantaasana marka xaaraam noqotay marka kanuna kasii muhiimsan oo isagaaba indhihiisii ku arkaaya oo waxaan ka maqan jasadkii unbaa ka maqan mooyaane wax kaloo u dhimanu aanu jirin baabu karaahati qowli اlinsaani fi اducaa wuxuu leeyahay wacazwhu ilىa muslimi wahmu min almusanif ha musanifku raximah llah waa ku waa ku gafay bay leeyihiin shaarixa iyo mucaliqiinta intadu waxay leeyihiin xadiidkan kada waxaa weeye min afraadi اlbukhaariy muslim ma aanu warinin fainahu laysa fiihi baabu karaahati اlinsaani fi اdducaa allahuma اغfir lii in shiئta bal yajzimu biطalab necbaysiga la necbaysta qofku markuu alle baryayo inuu yidhaaho allah haddaad rabto waxaa isi ee waa inuu gooyo allah isi uu yidhaaho taasaa la rabaa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيyه ali waslama qaal laa yaquulanna axadukum allahuma اغfir lii in shiئta allahuma arxamnii in shiئta liyaczim اlmas'ala fainahu laa mukriha lahu mutafaq calayhi wuxuu leeyahay qofkiina yaanu dhihin kolkuu alle baryaayo allow allow mxuaha eh, ii dembi dhaaf haddaad doonto allow ii naxariisa haddaad doonto yaanu sidaa dhihin ee eh, baryada alle uu baryaayay ha jazmiyo oo ha yidhaaho allahuma kfir lii allahuma arxamnii allahuma tub calaya sidaa ha yidhaaho liannu alle subxaanahu watacaala wax dirqeeyaa ma jiro oo kol walbaba wuxuu samaynayo mashii'adiisa iyo iraadadiisa ku samaynaya wax alle dirqeeyaa ma jire e yaanu inshita aanu dhihin kollayba waa waa muxuu ahay mashiicadiisu waxba ku samaynayaa qofkii marka inuu wax la maransiiyo oo iraadadiisa la-aanteed wax lagu maransiiyo looga baqayo ay ku suurowdo kaasaa shardigaasoo kale u baahan allase marka uma baahna wa fii riwaayati limuslimi walaakin liyaczim ha jasmiyo oo walyucdim aragba imiladana ha weynaysto yani dalabka alli uu ka dalbanayana ha weynaysto fa ina allaha tacaala laa yatacaadamuhu shay-un acطaahu allan lama weydaanayo wuxuu bixinayaa muttafaqun calayhi baryadan alla isagaa jecel oo isagaa amra udcuuni astajib lakum yidhi baabu karaahati qowli maa shaa allahu wa shaaa fulaan necbaysiga la necbaystay in la yidhaaho wuxuu alla doono iyo hebe iyo wuxuu hebel doono sidaa la yidhaaho yani arrintu waxay noqon doontaa siduu alla doono iyo siduu hebel doono in sidaa la yidhaaho xumideeda wa in humma la yidhaaho muxuuaha siduu alla doono haddana sidii hebel uu doono in sidaa la yidhaha weeye ooyaani in ama siday soomaalida yeesho oo adi allihii adigo ay yidhaahaan ama muxuuha ay adigaba horraysiiyaan adigii alle ay yidhaahaan waa xaaraam weeyaan taas in allihii wax kale la simo ama waxa kale lagaba horraysiiyo taasu waxa weeyaan waa mid xun weeyaan oo luqada carabiga marka xuruufteeda xuruufulcadfiga la yidhaaho baa waxay kala leedahay darajaad bay kala leedahay marka huma baa halkan oo kale loogu isticmaalaa humana waxay tusisaa labadaa shay inay kala kala dambeeyaan oo weliba kala fog yihiin oo marka alle mashii'adiisu ay mashii'ada cabdiga ka horrayso oo weliba marxalo badan ka horrayso can xudayfata bni اlyamaani radia allahu canhuma can الnabiyi salى اllahu عalayh wali waslama qaal laa taquluu ma shaء allahu wa shaءa fulaan hadhihina wuxuu alla doono iyo wuxuu hebel doono saa hadhihina walaakin quluu ma shaء allahu ثuma shaءa fulaan wixii alla uu doono dabadeedna hebelna uu doono rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix waa sidaa uu sheegayna weeyaan xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu fi صaxiix الjaamiع wa silsilaة اxadiiث صaxiixa wagayrihima baabu karaahati اlxadiiثi bacda alcishaaءi alaakhira necbaysiga la necbaystay sheekaysiga iyo soo jeedka iyo caweyska cishaha dambe marka la tukado yani maqribka mooyaane cishaha kolka la tukado in horey loo seexdo ayaa fiican si salaada horey loogu soo toosay iyo salaatuleyl iyo loogu soo toose ah waa xun tahay marka in lasii jeedo oo lasoo jeedo oo lasii sheekaysto laakiin taa nafteeda waxaa ka baxsan waxyaalo saddex ahbaa iyagu ka baxsanoo aan ku jirin sheekada cilmiga lagu sheekaystay cilmiga mutaalacadiisa iyo mudaakaradiisa lagu soo jeedo kuma jirto sheekada qofku ahalkiisa xaaskiisa uu sheekaystaana kuma jirto sheekada martidiisa uu la sheekaystaa ee u sheekeeya iyado saddexdaas iyagu kuma jiraan wاlmuraadu bihi alxadiiثu aladi yakunu mubaaxan fii gayri hada alwaqt cishaha dabadii sheekada muxuu ahay makruuhee la sheegayaayo waa midka awqaada kale mubaaxa iska ah ama wa ficluhu wa tarkuhu sawaa isku mid yihiin samayntiisa iyo iska dayntiisuba faama alxadiiثu almuxaramu aw ilmakruuhu fii gayri hada alwaqt fahuwa fii hada alwaqti ashaddu taxriima wa karaaha shaygii kolkii horeba isagoo ama xaraam ahaa awqaadda kale xaraam ahaa ama karaaho ahaa karaahanimadiisa iyo xaraamnimadiisa unbaa sii daraysanaysa ee uma xaraamoobayo waqtigaa daraaddi laakiin shaygii hortiisii hore isagu iska mubaaxa ahaa ee musawi طarafaynka ahaa yaa waqtigan kada makruuh noqonaya wa ama alxadiidu fi اlkhayr ka mudaakarati اlcilm wa xikaayaati الصaalixiin iyaduba waa cilmi weeyaan wa makaarim اlأkhlaaq wاlxadiidi maca الضayf wa maca طaalibi xaaja wa naxwi dalik qof dan kalehoo wax ugu yimid oo wax ka rabay iyo islaax bayna annaas laba qof oo la heshiisinayo masaalix almuslimiinta oo la munaaqasheynayo laga shiraayo iyo falaa karaahata fiihi bal huwa mustaxab wakada alxadiidu licudrin caarid لcdr cاarض mise cdr وcاarض لcdr ayb arrin soo darisay iyo wax oon qofka loogu cudur daaro daraadii midiihin iyaduna laa karaahata fiihi ayb habeen habeen yani wax qaari uu ku yimid oo u baahday marka inuu habeen soo jeedo o walaa wakti dambe uu soo jeedo ee aanu caado ka dhiganin waqad tadaaharat alaxaadiidu صaxiixatu calaa kuli ma dakartuhu waxay isku kaashatay axaadiidta saxiixadiihi arrinta aan sheegay oo dhan an an abi barzata radia allahu canhu abu barzata alaslami wasmuhu nadlat bnu cubaydi radia allahu canhu ana rasuula lah sal l slam kana yakrahu الnawma qabla alcishaaءi walxadiida bacdaha mutafaqu calayhi xadiidkanuna marka xadiid intaa ka dheer buu ahaayo salaada awqaaddeedii iyobuu ka hadhadlaayey markaas wuxuu kusoo dhex daray wuxuu necbaa ishaha wuxuu horta jeclaa inuu dib u dhigo dib u dhigu jeclaa laakiin hadduu arko dadkii oo soo noqday inu soo buuxiyeyna horuu tukan jiray hadduu arko iyagoo daahsanna dib buu u dhigi jiray wuxuuna necbaa in horteed la seexdi iyo in gadaasheeda si sii sheesheekayso lasoo jeeda labadaasba waa necbaa mutafaqun caleyh wa can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula allah sal slam salla alcishaaa fii aakhiri xayaatihi cishuhu tukaday noloshiisa gadaasheed yani aakhir cumri markuu joogay salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh yuu tukaday falama sallama waa habeen uu aada u daahay bay ahayd falama sallama markuu salaama naqsaday maya habeenkii maaha waa habeen kale hadda yani wuxuun hadda halkan kada ulajeedadu waxa weeyaan habeenka kale ee ku saminay xadiidka soo socday anas baa sheegi doonee labadaa habeenba nebigu sala allahu alayh wala wasalam intuu cishaha tukaday dabadeed buu hadlay marka wuxuu ku hadlayay cilmi bay ahayd labadaasba marka waxay daliil u yihiin hadalka la hadlo cilmi lagu hadlo cilmi barashadii iyo beridii iyo wax sidaas lagu hadlo inaanu kaasu arrintaa ku jirin marka wuxuu ley nabigu sal ly slam habeen buu ceshihii duujiyey aakhiru cumrigiisi markuu ahaa faqaala markaasuu yihi ara'aytakum bal ka warama leylatakum haadihi caawadiinantada hadda aada joogtaan fa inna calaa ra'si mi'ati sana boqol sannadood markii laga joogo laa yabqaa miman huwa calaa dahri اlardi اlyawma axad inta maanta eh, dhulka dushiisa ku nool qofna ka noolaan maayo rawahu muslim yani wuxuu ka wadaa inta maanta nool oo dhan way baaba-aysaay oo dad cusub bay dadka kolkaa joogaay ay noqonayaan oo qarnigaas inuu dhammaanayo boqol sano markay ka soo wareegta habeenka saasuu sheegayey ibnu cumar radi allahu canhuma oo wuxuu dhihi jiray dadka arrintaas ku qaldamayoo waxay u maleeyeen intaan boqol sano la gaarin bay qiyaamuhu dhacayaayo adduunyada la rogaya inuu ka wado kama se wadina wuxuu ka waday jiilkaa kolkaa facaa kolkaa jooga iyo qarnigaa yaa baaba-aya buu ka waday xadiidkan kada marka waxaa weeye xadiid ay usoo deliishadaan bacdu alculamaa ay usoo deliishadaan ninka la yidhaaha alkhadir haddiiba uu noolaa waqtigii nebiga kolay ku tahay inaanu hadda noolayn leanna nebigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi caawa markii boqol sano laga soo wareego inta hadda nool wax ka noolaanayaayo ma jiro marka ninkaas khadir la yidhaha hadduu kolkaa noolaa wuxuu gelayaa dadkaasuu gelayaa dad waxaa jiray sheegtay mxua ah, saddex boqol oo sannadood iyo dabadood wixii ka dambeeyey iyo sheegtay inay rasuulka arkeen sala allahu alayh waali wasalam oo saxaabe ay yihiinoo lagu beeniyey oo xadiidkan kada loo qabsayday baa jiro oo qaar uu taariikhdooda iyo taraajimtooda u dhigo alxaafid ibn xajar raximah allahu tacala fi kitaabi alisaaba fi tamiis asaxaaba oo nin ratan ilhindi la dhihi jiray ayaa ka mid ahaayeen وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتdروا النبي صلى الله عليه ولي وسلم نبga habeen sugeen oo salaadii cisho ay u sugeen fajaءahم wuxuu u yimid qariiba min shaطr الleyl qariiban qariiba min shaطr الleyl taasaa marka laga maarmaan ilan salaada cishaha aakhirkeedu waa nisuleyl nisuleyl wixii ka dambeeya cisho waa dhammaatay waqtigeedii waa baxay marka wuxuu yimid nebigu salى الlaه عليه wasalam nasuleelkii waqti ku dhow buu yimid fasallaa bihim wuu tujiyey yani alcishaa cishihii buu ka wada cishihii buu tujiyey uma qaala uma khatabanaa markaasuu noo khudbeeyey oo oh! faqaala wuxuu yidhi ina annaasa qad sallaw uma raqaduu dadkii waa tukadeen oo markaasay seexdeen wa inakum lan tazaaluu idinkuna ma aydaan ka zuulin fii salaatin salaad ma aydaan ka zuulin ma ntadartumu salaa intaad salaada sugayseenba rawahu lbukhaariyu markau u bishaareynaya nebigu sala allau alay wasalam oo oh, khayr aan aan idin la wadaagin baad caawa keligiin hesheen oo oh, waqti wax alle u tukanaya aanu jirin idinka mooyaane ayaad alle u tukateen oo oh, intii aad salaada sugayseenba khayr baa idiin socday salaad dadku jira khayrkiis baa idiin socday iyo ajrigii salaada keliya ma ahee dadku intay meel joogaan oo khayr ay ku sugayaan sida darsigii oo sheekhii bixin lahaa intuu daahsan yahay ay halkaa kusii sugayeen iyo marka iyaguna sida oo kale weeyaane intayba khayr sugayaan khayrkiiba u socdo oo qof dadkii cilmi meeshaa ku sugayay dad cilmi baranaya ayay la mid yihiin sida alxasan albasri raximahullah uu u sheegay maalin uu eh, xalqadiisii ka soo daahay oo dadkii oo sii fadhiyo sii sugayo kolku u yimid iyo u cudur daartoo wuxuu yidhi eh, tacaanaa jiiraanuna haa-ulaa kuwankada deriska iyagaana noo wacay maanta oo iyagaana daahiyey wainakum lan tazaaluu fii khayrin man tadartum alkhayr intaad khayr sugayseenba khayrun baad ku jirteen oo khayr baa idin socday rawahu lbukhaari baabu taxriimi imtinaaci almar'ati min firaashi zawjiha ida dacaaha walam yakun laha cudrun sharciy xaraaminta la xaraameeyey haweenaydu inay diiddo gogasha ninkeeda inay ugu timaado hadduu dalbado oo uu ka dalbado arrinta raggiyo haweenka ka dhexaysa laakiin waa haddii ayna cudur sharci ayna lahayn cudur sharci iyadoo maalan xaydlih iyo waxyaalo sidaasihiyo haddii uu yahay mooyaane haddii kale waa inay u timaado oo waxba ayna ugu cudur daaranin oo ayna cinaadin oo isla markiiba ay ajiibto u timaado can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam idaa daca arajulu imra'atahu ninku markuu uu u yaadho haweenaydiisa ilaa firaashihi gogoshiisa uu ugu yaadho taasuna waxay kanahay can jimac weeyaane fa abad ay diido fa baata uu baryo qadbaana calayha isagoo u cadhaysan lacanat almalaa'ika malaa'igtaa nacladaysa xataa tusbaxa ilay ka waa berisataa calayhi wa fii riwaayatin xataa tarjic ilaa ay ka soo noqoto oo cinaadkeeda ay ka soo noqoto oo ninkeeda ay raalli geliso waxaa weye malaa'igtaad nacradaysa xadiidkan kadana <clears throat> waa waxaanu ku soo marray laba boqol siddeetan iyo laba lambarkaan baynu ku soo marray baabu taxriimi sawmi اlmar'ati tatawucan wa zawjuhaa xaadirun ilaa biidnihi xaraaminta laga xaraameeyey haweenaydu inay soon sunna'a soonto iyadoo ninkeediina uu joogo ee aan kanaydan qaadanin can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sal ly slam qaal laa yaxilu lilmar'a uma bannaana haweenayda an tasuuma inay soonto wa zawjuhaa shaahidun shaahidun yani xaadir ninkeediina uu joogo oo aanu maqnayn socotay aanu ku maqnayn ilaa biidnihi idinkiisa mooyaane walaa marka waana waxaan ramadaan ahayn weeyaan oo riwaayad baa sidaa u caddaynaya hayri ramadaan iyo tatawucan iyo baa riwaayad baa dhahaya walaa ta'dana lahu fii beytihi ilaa biidnihi inaa u idanta gurigeeda dad soo gelisa gurigiisa dad u idanta soo gelisana ma leh ilaa isaga idinkiisa mooyaane dadu raalli ka yahay inay yihiin mooyaane muttafaqun caleyh baabu taxriimi rafci lma'muumi ra'sahu kan isagana xadiidkana waa soo maray oo laba boqol iyo siddeetan iyo laban ku soo maray baabu taxriimi rafci lma'muumi ra'sahu min alrukuuci aw sujuudi qabla alimaam intaanu imaamku toosin inuu ka hor tooso ma'muumku oo madaxa uu eh, kor u qaado rukuucda ama sujuudda xaaraameynteeda can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sal ly slm qaal amaa yakhsha axadukum miyaanu ka baqaynin midkiin idaa rafaca ra'sahu qabla alimaam markuu madaxa kor u qaado imaamka hortii an yajcala allahu ra'sahu ra'sa ximaar inuu madaxiisa madax dameer alla ka dhigo ow mise wuxuu yidhi yajcal allahu suuratahu suurata ximaar suuradiisa inuu suurad dameer ka dhigo miyaanu ka baqaynin suuraduna waa madaxa marka weeyaan sida xadiidka loo sheego muttafaqun caleyh waa isku mid labada riwaayadood marka rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu sheegay inuu muto qofkaas in alla masakho oo dameer alla uu ka dhigo kolka waxa uu ku mutay oo tahdiidkaas culus uu nebigu u saarayo waa inuu arrin xaraama ku kacay wey qofkaas marka imaamkii in laga dambeeyo weeyaan in lala xidhiidhsadana ma aha siday dadku yeelaan in laga horeeyana ma aha waxaa dadku aada iyo aada ugu daran yihiin in imaamka laga hortoosa iyadoo iska yaryar tahay in lala socdo oo markuu madaxa kursoo qaadoba lala soo qaado markuu sii sujuudayana taasaa sii daran lala sii socdo intuu isna sii socdo waxaana la rabaa in ilaa uu imaamku dhulka gaadho oo wejiga maanta dhulka u saaro maamuumku inaanu isdhaqaajinin oo taagnidiisa uu daysto taasay dadku ku baan yihiin baabu karaahati wadci lyadi cala alkhaasira fi salaa necbaysiga la necbaysay in gacanta kelida la saaro ikhtisaar baa la yidhaahaa keliyo qabsiga salaada dhexdeeda in keliyaha saa loo qabsado muxuuha naxbaysigeeda can abi hurayrata radi allahu canhu qaala nahaa nuhiya can alkhasri fi salaa khasriga yani takhasur baa laga wada yani kaliya qabsasho tasliibna waa la yidhahaa sida saliibkii oo kale la dhigo muttafaqun calayhi in salaada dhexdeeda keliyaha lagu qabsado ya lafdana saas nuhya can abi hurayrata radi allahu canhu qaala nuhya siduu idin baabu karaahati wadci lyadi cala alkhaasira fi salaa necbaysiga la necbaysay in gacanta kelida la saaro ikhtisaar baa la yidhaahaa keli qabsiga salaada dhexdeeda in keliyaha saa loo qabsado mxuaha necbaysigeeda can abi hurayrata radi allahu canhu qaala nahaa nuhiya can اlkhasri fi الsalaa khasriga yani takhasur baa laga yani keliya qabsasho tasliibna waa la yidhahaa sida saliibkii oo kale la iska dhigo muttafaqun calayhi in salaada dhexdeeda keliyaha lagu qabsado ya lafteena tan saas nuhiya can abi hurayrata radi allahu canhu qaala nuhiya siduu idin la idinka ya ana rasuul allah ma idin dhiga mise idinma dhigi ya ayb أna rasuula الlahi slى الlaه عalيه walي slm nahaa can اlkhasri fi الصلاة أw qaala nuhiya can اlkhasri fi الصلاة mutafaq عalayhi macnihii waa isku mid laakiin inay labada riwaayaba soo arooreen iyo inay midood khaطأ ay tahay waa in masderkii asalkaha laga hubiy ayb baabu karaahati الصلاة bxadrati الطacaami wa nafsuhu tatuuqu ilayhi necbaysiga la necbaystay salaad in la tukado meel cunta ay taallo naftiisuna ay u xiisaysan tahay oo ay hunguriyanayso cuntadaasoo gaajaysan yahay oo dhararku ka soo daadanayo ow maca mudaafacati alakhbathayn ama soo cadaadin ay soo cadaadinayaan oo isku celinaya laba labadii xumayd wahumaa albowl waalgaa'id isagoo masquul u baahan oo isku celinaya kaadi ama saxare isku celinaya inuu tukado iyo isagoo gaajaysan cuntaa hor taallo inuu tukado labadaba ilan midna khushuuc kuma tukanaya salaadana khushuuc baa loo rabaa can caaishaةa radi allahu canha qaala samictu rasuula اllahi sal ly slm yaquul laa salaata bixadrati طacaam walaa wahuwa yudaaficuhu اlأkhbathaan rawaahu muslim salaadi ma jirto meel ay cunta taallo cunto lasoo dhigay mana jirto salaadi isagu oo labadii xumxumaay ay soo curhayaan oo soo riixayaan muslim iyo abu daawuud ayaa xadiidka wariyey baabu الnahyi can rafci اlbasri ilى الsamaa'i fi الsalaa reebidda la iska reebay in kor la eego oo indhaha kor loo qaado salaada dhexdeeda in hoos la fiiriyo khushuucda yaa keenaysaaye in hoos la fiiriyaa la rabaa maxalu sujuudihi inuu qofku fiiriyo وعn أنس بن مالك رضي الله عنه qال qاla رsuل الlه صلى اه عليه وسلم ma baalu أqwaamin yarfacuuna abصaarahم ilى السmاءi fي صalاatihim maxay yihiin niman xaalkooda oo indhahooda koru qaadaya salaadooda dhexdooda faاshtadda qowluhu fii dalika waa adkaaday oo hadal adag oo kulul buu ka yidhi arrintaa iyada hadalku ka hadlaaya baa kululaaday xataa qaala ilaahu ka yidhi layantahunna can dalika walla arrintaa way iska daynayaan aw latuqtafanna absaaruhum ama indhahooda basarkooda laga dafayaa nuurka laga qaadayaa way indhabeelayaan oo siday kor u feeriyaan iyoyna indhihii kuba soo noqonaynoo kor lagala aadayaa rawahu lbukhaariy taasuna marka xaraam weeyaan dad baa waxay yeelaan kolka ay rukuucda ka soo toosaan iyo saa dhahayaan oo korka fiirinayaan waana qaladtaas oo kale baabu karaahati liltifaati fi salaati ligayri garad jeejeedsiga iyo daydaymoodka salaada dhexdeeda la jeejeedsado oo meelo la eeg eego oo indhaha la warwareejiyo nacbaysigeeda salaada daraaddeed salaada dhexdeeda ilaa qarad sharcihi inuu jiro mooyaane عن cائشhaةa رضي الله عنها qاaلت سمعtu رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم سألtu رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم عن الالتفاaت في الصلاة rasuulka allaan weydiiyey jeejeesiga salaada dhexdeeda lagu jeejeesado faqaala markaasuu yihi huwa اkhtilaasu ykhtalishu الشhayطاanu min صلاaةi الcabdi waa dafid oo shayطaanku uu qofka salaadiisa ka dafaayo weeyaan rawahu الbخaariي وعn أنس رضي الله عنه qala qala lii rasuل الlahi صلى اه علي sلم rsulka allah wuxuu yidhi iyaaka waaliltifaata fi salaa kala ilaali adiga iyo jeejeesiga salaadaad ku jeejeesato kala ilaali fa ina aliltifaata fi salaati halaka jeejeesiga salaada lagu jeejeesadaa dhexdeeda la jeejeesadaa meela la firfiriyaayo halaagsamid weeyaani fain kaana laabudda haddii laga maarmaan uu yahay jeejeesi aad samaynayso fa fi tatawuci laa fi lfariida sida sunnaha ha ahaado laakiin faradka taasumaalki weeyaanu noqonin rawahu التirmidي وqala xadiiث xasn صaحيiح hakada qala raximah الlah wاlxadiiثu ضaciif ضacafahu alalbaniي fi ضaciif الjaamiع الصغيr وmishkaati الmaصaabiح وغayrihima xadiidka marka waxa weye sanadku ku daciifayna waxaa ku jira nin la yidhaaho caliy bnu zayd bni judcaan ninkaasaa ku jira wahuwa ضaciif xadiidku marka waa ضaciif xadiidka waxaa kaloo isaguna wariyey أحmed min xadiiثi abi dri marfuuca laa yazaalu allahu muqbila clى اlcabdi fi salaatihi ma lam yaltafit faإida xarafa wajhahu canhu insarafa canhu wasacahu bnu khusayma وأkhrajahu أxmed min xadiiثi الxaariث الأsadi naxwahu wazaada faإida sallaytum falaa taltafituu marka iltifaatka salaada dhexdeediihi se waa xaraam oo kii horeba waa ka uu sheegay xadiidka caaisha iyo keyrkiiba waa sheegay laakiin midkan kada sidaa dhahaya ee dhahaya haddaad kolleyba aada samaynayso sunnaha samee waa isagu ma jira sunnihii keyrka waa isku mido salaadba alla loo tukanayaa allana subxaanahu wa tacaala addoonkiisa hortiisa ayuu joogayaa markaa uu u tukanayo salaad iyo sunna iyo farad markaa isku mid baabu الnahyi can الsalaati ilى اlqubuur reebidda la iska reebay in xagga qubuurta loo tukado oo adigoo qabri baaris ah ma aha mid mundarisa ma aha oo tirtirme oo meeshan qabri ahaan jirtay laakiin ay simantay oo baaba-do oo qabrinimo aan loo garanayni kuma jirto isagoo uu kaa dambeeyana ma aha isagoo ama dhinacaaga u yahay ama hortaada u yahay ama maqbarada dhexdeedii ay tahay in la tukado oo qabri la qaabilo xaraam weeyaan can abi marhad kannaaz bn الxusayn alغanawi radي allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi sal ly slm yaquul laa tusalluu ilى اlqubuuri walaa tajlisuu عalayha mutafaqu rawahu muslim qubuurta hana xaggeeda ha u tukanina hana ku fadhiisanina marka in lagu fadhiisto lagu dul fadhiistaana waa xaraam in xaggeeda loo tukadaana waa xaraam in lagu dul tukadaana waa xaraam in wax lagu qorqoraa waa xaraam in la dhidhisaayo waa xaraam in la nunuuradeeyaayo waa xaraam waxaasoo dhanba kulligeed wada xaraam weeyaan xataa muxuu ahay in loogu tukado salaatu ljanaaza qubuurta dhexdeeda loogu tukado taasoo dadka ay u badan yihiin waxaa jira marka axaadiis xaraamaynaysa oo waxaa ka mid ah xadiidkan wuxuu leeyahay nahaa rasuulu llahi sal l sl an yusallaa cala aljanaazati bayna alqubuur waxaa weliy aطabaraani fi lawsat can anasin radia allahu canhu waana saxiixu saxahu fi saxiix jaamici sagiir wa maxaa axkaami ljanaa'iz xadiid kalena wuxuu leeyahay nahaa rasul lah sal l slam an yuqcada cala alqabri wa an yujasasa aw yubna calayhi wuxuu nahiyey nebigu sal ly slam in qubuurta lagu kor tukado in lagu kor fadhiisto iyo in la nunuuradeeyo iyo in wax lagu dhidhiso ama qubad ama taabuut ama masjid masjidkaas si daran weliba waxaa wariyana axmed iyo abu daawuud iyo anasa ayaa wariya can jaabiri radi allahu canhu waana saxiix saxawi fi saxiix aljaamic waa alanwar alirwa xadiid kalena wuxuu leeyahay nahaa an yuktaba cala alqabri shay-un ibnu maajah baa weliyay xaakim can jaabir radi allahu canhu nasaa-i isaguna waa weliyay abu daawuud waana saxiix isaguna saddexdaa xadiidba iyo xadiid kale oo fara badanba qubuurta in lagu tukado in lagu dhex tukado iyo in qabri xaggii loo tukado iyo in wax lagu qorqoro iyo in muxuu ahaay la nunuuradeeyo iyo in la dhidhisiyo kulli waxaasoo dhan ba xaaraan bay ka dhigeen qubuurta waxa dadka qubuurta ku diray baa lala yaaban yahay qofku kolkuu dhinto kolkuu noolaa si aan loo xurmaynaynin baa loo xurmaynayaayo oo aada moodda inuu awood yeeshay iyo wanaag gaara uu yeeshay oo markaas uu wax tari karo oo kolkuu noolaa tari karaynin oo markaasaa aad mooddaa muxuu ahay inay bela ku soo jeedisay qubuurtii oo qubuurtii loo khidmaynayaayo waxaan dadka nool la siinaynin qubuurtii lagu kharash garaynaya dhismaheedii iyo hagaajinteedii iyo waxyaalihii nin shaacirahu masri haaba wuxuu yidhi axyaauna laa yurzaquuna bidirhamin wa alfin turzaqu lamwaat dadkayga nool dirhamna lama siiyo kuwa iyaga dhintayna boqolaal kun ayaa la siinaya shaygidaasoo kale ya masaajid hadduu ka gudahay a qabrigiiyo meesha deydka aan ka soo gelayn oo kale maya kaasi ma aha ilaa inay wax oo dhan maqbara isla yihiin oo masjidkaas qubuurta lagu dhex dhisay mooyaane ah. hadduu masjidka maxaa masjidkii magaalada dhexdeeda iskaga dhisan yahay isaga intan gudihiisa ahee muxuu ahaye judraantiisa dhexdeeda ana aanu qabriga ku dhisnayn ee uu ka baxsan yahay uunana hortiisa mubaasharatan aanu ahayno baxaysu marka eh, dariishadihiis iyo la furo mexraabka hortiisa intuu yahay qabrigii uu kusoo bannaanaanayo sufuufta sida masaajid xamar ku taallay ay ahayd sida masjidka abjaarow ay dhihi jireen iyo oo kale markii la furo dariishadaha la furo toos baa qubuurtii marka loo qaabilayay kol haddayna sidaasoo kale ayna ahayn ee eh, ay tahay masjidkiina dhul caadi uu iskaga dhisan yahay laakiin meel isaga ka shishayso oo derbi uu ku wareegsan yahay maqaabir ay tahay taasu iyado insha allahu dhib ma leh baabu taxriimi اlmuruur bayna yaday اlmusalli xaraamaynta la xaraameeyey in la hor maro qofka tukanaya can abi ljuhaym cabdillaahi bn اlxaariث bni bni simati اlansaariyi radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sl ly slam low yaclamu almaaru bayna yaday lmusallii maada calayh hadduu ogaan lahaa qofka maraya qofka tukanaya hortiisa maada calayhi maxaa dushiisa oo dembi ah lakaana waxaa ahaan lahaa an yaqifa inuu taagnaado arbaciina afartan khayran lahu kii uga fiican min an yamura bayna yadayhi inuu hortiisa maro oo uga fiicnaan lahayd yani waa uu ka dooran lahaa isaga isaga kala fiicnaan lahayd sharci ahaan waaba uga fiican tahay hadduu qofka qof tukanaya hormarayaa garanaya dembiga ka soo raacaya waxaa uga dhib yaraan lahayd oo ka dooran lahaa inuu afartan halkaa taagnaado waxay dana ah ha ka lumayaayo ha ka lumeene qaala raawi qofka xadiidka wariyay baa wuxuu yidhi laa adri qaala arbaciina yowman oo arbaciina shahran oo arbaciina sana muttafaqun caleyh afartan afartankaasi waxay yihiin ma afartan beriba ma afartan biloodba ma afartan sanadoodba ma afartan usbu ma kala garanayo fartan un weeyaan marka waxaa jira riwaayo oo iyadu dhehaysa uu warinayo muxuu ahaa albazaar uu warinayo arbaciina khariifan dhehaysa riwaadaasna waa khata oo riwaada nin kamid mida ayaa ku gafay marka arbaciin aan xadidnay unbaa sax baabu karaahati shuruuci اlma'muum fii naafilatin bacda shuruuci اlmu'adini fii iqaamati الصalaaة sawaء kanat الnaafilatu sunata tilka الصalaaة aw gayrahaa waxa weeye nacbaysiga la nacbaystay inuu ma'muumku inuu bilaabo salaad sunna ah inuu bilaabo xataa tuu faradahoo faa'ita iyo waxa sidaasa inuu bilaabo kol hadduu mu-adinkii bilaabay iqaamadii kolkii salaadda iqaamadeedii la bilaabay in salaad kale la xidhaayo mamnuuc weeyaan iyo xaraam weeyaan salaaddaa u xidhanayaa ama sunnadii salaaddaa ka horreynaysay ha ahaato ama taxiyatu lmasjid ha ahaato ama tu qalada ha ahaato wax kale ha ahaato ama salaatu lwudu waxay noqotaba salaad baba in la xidho kol haddii salaadii loo aqimay mamnuuc weeyaan can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sal ly slm idaa uqiimat isalaatu falaa salaata ila almaktuuba rawahu muslim haddii salaaddii loo aqimo salaadi ma jirto ilaa middaa maktuubada ah yani taa loo aqmima maktuubadana laga wada oo weliba riwaayaba waxay dhahaysaa ila alatii uqiima laha taa loo aqimay mid aan ahayn oo kale ma ay jirto waa in taas un loo soo diyaargaroobo qofkii soo gala kolku tahay taxiyatulmasjid wax sidaas iyo lagama rabo taasaa taxiyatulmasjidkana meesheeda u buuxinaysa waa inuu safka soo galo oo salaada loo aqimay uu wax ka tukadaa rawahu muslim baabu karaahati takhsiisi ywmi اljumcati bisiyaamin aw leylatihi bisalaatin min bayni layaali necbaysiga la necbaysay maalinta jumcadeed in soom gaar loogu khasiso aan maalmaha kale la soomaynin oo khamiistan aan lala soomin ama sabti aan lala soomaynin iyo in habeenadiisa muxuha ah, salaad gaara lagu khasiso oo habeenada kale aan la tukanaynin can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sal ly slam qaal laa takhusuu laylata aljumcati biqiyaamin min bayni layaali ha ku gaari yeelina habeenka jumcadeed salaad salaad aad tukataan oo salaatuleyl ha ku khaas yeelina oo habeenada kale ha kaga khaas yeelina walaa taqusuu yowma aljumcati bisiyaamin min bayni alayaam maalinta jumcadeedna soom ha ku khaas yeelina oo maalmaha dhexdooda ha kaga khaas yeelina ilaa an yakuuna fii sowmi yasuumuhu axadukum ilaa inuu yahay soom uu qofku soomi jiray oo uu waafaqa mooyaane rawaahu muslim maalan bisha kowdeeda ama labadeeda ama shan iyo tobankeeda ayaan buu soomi jiray markaase waxay ku soo hagaagtay caado sidaasoo lahaa jumco ku soo hagaagtay marka kolkaa jumcanimo uma soomaye soomkiisii caadigiiba u soomayaayo kolka taasoo kale u bannaan tahay waxaa taas lamida haddii maalintaa jumcadu ay noqoto maal ay waafaqdo maalin iyaduu soom gaara leh sida yowmu cashuuraa yowmu taasucaa yowmu maxay ahayd carafa kuwaas hadday waafaqdana iyaduna marka yowmu carafa ahaan yowmu cashuura ahaan baa loo soomayaa mooyaane yowmu jumca looma soomayo ayb wa وعنه رضي الله عنه قال سمعت رsuuل الlhi صلى الله عليه وaلي وسلم يقول laa yصuمنa أحadكم يوم الجuمعةi إلا يوما qبلh أو يوما بعdh متفق عaليه qofku yaanu soomin maalinta jumcadeed ilaa maalin ka dambaysa inuu la sooma ama maalin ka horeysa la sooma mooyaane can moxamed bni cabaadin qaala sa'altu jaabira radia allahu canhu jaabir baan waxaan su-aalay radia allahu canhu hanaha nabiyu sala alla alay slam can soomi aljumca rasuulka alla ma reebay soomka jumcadeed qaala nacam haa buu yidhi muttafaqun caleyh wa can ummi lmu'miniina juwariya bint alxaaris ibn abi diraar almusطaraqiya radia allahu canha ana nabiya radi allahu canhuma ana nabiya sala alla alay slam dakala calayha yowma aljumca maalin jumcadeed buu usoo galay wa hiya saa'imatun iyana ay sooman tahay fa qaala markaasu wuxuu yihi asumti amsi ma soontay shalay qaalat laa qaala aturiidiina an tasuumii gadan ma rabtaa inaad soonto berri qaalat laa qaala fa aftirii afur marka rahu lbukhaariy waxaa la mid a jumcada arrintaa kula mida muxuu ahaayey e, sabtida sabtidanaydu sidaas oo kale weeyaan oo gaar in loo soomaayo xaraam weeyan waa maalin ay weynayso yahuudda ay weynayso weeyaan rawaahu albukhaariy baabu taxriimi alwisaali fi sowm xidhiirin soomka la xidhiidhiyo xaaraameyntiisa wa huwa wisaalkaasuna waxaa weeyaan an yasuuma yowmayni aw akhar walaa yaakula walaa yashraba baynahumaa laba maalmood iyo wax ka badan inuu soomkooda isku bixiyo oo wax cunto iyo cabitaanana aanu u dhexaynaynin xataa biyo kolay ku tahay aanu kabanaynin can abi hurayrata an abi hurayrata wacaaishata radi allahu canhuma ana nebiya sal ly slam nahaa can ilwisaal wuxuu reebay rasuulka all sala allahu alayh waali wasalam wisaalkuu reebay yani xidhiirinta soomka ah ayuu soomay muttafaqun calayh beri baa annagoo caruur ah baa reerkii soo guuray oo markaasaa geeli iyo waxaa kala lumay reerkii iyo baa kala lumay oo habeenkii baa geeli dhaxay oo soonna way ahayd markaasaa nin afuran oo la weydiinayo laleeya maxaad hebelo u afurtay muu yaan maqlayo markaasu wuxuu leeyahay soonka la nahiyey ma aha soomka in la xidhiidhiyo yani xalay maana afurin weeya geeli waa naga maqnahayo xaalo ma anaan maalin markaasuu miyaada biyo kole ku tahay haadan cabina mee biyo waa caba hadda wax kale iyo wax kale waa helhelay buu yidhi laakiin sidii awal hore de uu doonaya inuu si awal hore caadiga ahaayo markaasu arrintu saab meehee waxa weeyaan qofkii sidii shalay u soomanaa koobi aana isagoon cabbin inuu muxuuha maalintii dambana ku bixiyo taasaa laga wadaa ayb can ibni cumara radia allahu canhumaa qaal nahaa rasuulu llahi sal ly slm can ilwisaal qaaluu markaasi wuxu yidhi innaka tuwaasil adigu baa isku xidhiidhsaa tobanka dambe markii la joogo wuu isku xidhiidhin jiray nebigu sal lla alay slam fa qaala markaasu wuxuu yidhi innii lastu ka hay-atikum innii lastu midlakum anigu idinka oo kale ma ihi innii uطcamu wa aniga waa la iquudiyaa cuntaa la siiyaayo waana la i waraabiyaa muttafaqun caleyh hada lafdu lbukhaariy baabu taxriimi اljuluusi calىa qabrin xaraamaynta la xaraameeyey in qabri lagu kor fadhiisto can abi hurayrata radi allahu anhu qala qala rasul lah sl lay slam laan yajlisa axadukum calىa jamra inuu midkiin ku kor fadhiisto dhuxul dab ah fataxriqa hiyaabahu ay dharkiisa gubto fatakhlusa ay u soo baxsato oo soo gaadho ilaa jildihi jidhkiisa yaa khayrun lahu uga fiican min an yajlisa calaa qabrin inuu qabri ku kor fadhiisto rawaaxu muslim markaas waa waxaa weeyaan khasaaraha soo gaadhaya qof dhuxul daba ku kor fadhiistay oo dharkii intay ka soo gubtay haddana jidhkiisii ay soo gaadha xanuujisay yaa uga uga dhib yar dhibaataada ka soo gaadhaysa inuu qabriku ka fadhiiso muttafaqu calayh rawaxu muslim waa kanu marka ku lamida ah baynu soo marray oo qubuuraha waxyaalihii ka digayey kamid mid aha ka xaaraabsanaa kamid aha cali bn abi aalib radi allahu canhu isagu xadiidkan si kalu ku fasiri jiray oo wuxuu dhihi jiray fadhiga la sheegayaayo in lagu kor saxaroodaa laga wadaayo lagu kor guto muxuha qadaa ulxaaja ma aha in fadhiga caadiga ma isagoo ku kor fadhiisan jiray oona ku kor seexan jiray laakiin kol haddii yejlisa uu cabiray wax tusinaayo oo juluuskaa la sheegayaayo inuu ku kor saxarood yahay tusinaya haddii aanu jirin luqa ahaan waxa looga fahmayaa inuu juluuskaasu kii caadiga ahaa uu yahay baabu الnahyi can tajsiisi اlqubuuri wاlbinaa'i calayha reebidda la iska reebay qubuuraha in la nuunuuradeeyo ama la shashamiiteeyo iyo in wax lagu kordhiso can jaabirin radi allahu canhu qaala naha rasul lah sal sl an yujasasa alqabru waan yuqcada calayhi waan yubnaa calayhi rawax muslim wuxuu reebay rasuulka aleh sal ly slam in la nunuuradeeyo ama la shamiiteeyo qabriyaalka iyo in lagu kor fadhisiyo wax loogu dhiso baabu taqliidi taxriimi ibaaqi alcabdi min sayidihi adkeynta la adkeeye ka dhuumashada addoonku sayidkiisa uu ka dhuunto muxuu ahay la adkeeyey xaaraameynteeda weeyaan can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qala qaala rasul lah sal ly slam ayuma cabdin abaqa faqad bari'at minhu dimma rawahu muslim addoon kasta oo baxsada oo dhuunta waa ka dimadii beri bay ka noqotay yacni cahdigii iyo ammaankii alla subxaanahu wa tacaala uu siiyey beri bay ka noqotay oo alla subxaanahu wa tacaala ammaankiisi iyo taageeradiisi iyo taayiidkiisi iyo waa ka qaatay oo muslimiinta siiyey waa ka qaatay rawahu muslim wa canhu radia allahu canhu can الnabiy sal sl ida abaqa alcabdu lam tuqbal lahu salaaة rawahu muslim wa fii riwaayatin faqad kafar kufrigaasuna waa kufriga saqiirka ahaa marka waxaa weeye macnuhu waxaa weeyaan addoon kasta oo dhuunto oo sayidkiisii ka dhuunta salaad lagama aqbalaayo waxaa la mida haweenayda ninkeedii aanu raalli ka ahayn haweeneyda nikaxdii raalli aanu ka ahayn walow mid duday oo ka tagtay gurigii ka tagtayba xataa haddayna ahayn gurigiiba ay joogto laakiin nikaxdu u cadhaysan yahay iyadana salaad lagama aqbalo oo xadiis sidaas sariixan u sheegaya ayaa jira baabu taxriim saddexda qof ee aan laga aqbalaynin xadiid isku taxaya baa jira oo addoonka dhuuntay iyo haweenayda muxuu ahay ninkeedii uu cadhaysan yahay iyo qof tujiyey dad aan raalli ka ahayn oon imaamnimadiisa jeclayn oo sharcinimo u neceb saddexdaa qof midna salaada lagama aqbalo baabu taxriimi ashafaacati fi lxuduud xaramaynta la xaraameeyey in xuduudda dhaafideeda iyo baajinteeda loo ugu shafaaco qaado qofka loogu ergeeyo oo la yidhaaha la iska cafiyo kan kada waa kolkay ay gaadho maxkamada ay gaadhae qaadiga loo geeyo weeyaan ama booliiskii soo qabtay in isaga laga baryo oo laga sii daayo taasi iyadu ma aha waa roon tahay iyadu waa fiican tahay laakiin kolle dee xaakiimka soo gaadho isna inuu aqbala ma leh qofkii aqbala qofkii maxaa ahayd qof kalena inuu u shafeeco qaado u ergeeyo ma uu leh qaala allahu tacaala azzaaniyatu wazzaanii fajriduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jalda qofka mxu ninka naagta zinaysata iyo ninka zinaystaba garaaca midkood walbaba boqol shaabuu ku dhufta walaa taqbaluu walaa taqbaluu walaa ta'khudkum bihimaa ra'fa yayna idiin qabanin naxariis iyo calool-jilaac yaanu idiin qabanin fii diin illah diinta alle oofinteeda ilan diintii bay ka mid tahay xadanteedu yaana idiin qabanin in kuntum tu'minuuna biاllahi walyawmi alaakhir haddii aad tihiin kuwa rumaysan alle qiyaamo rumaysan haw nixina haw nixina in kuntum tu'minuuna billaahi walyawmi alaakhir buu leeyahay ereygaasu aad iyo aad buu qiimo u leeyahay iyo xikmo u leeyahay waxaan arkaynaa hadda meeshii la yidhaaho xad sharciyaa laga fuliyey inay gaalada iyo adnaabteeduba ay buuq iyo qayliya isku dayayaanoo waa naxariis darre iyo muxuu ahaayey xubnaho la googooyo iyo waa waxshinnimo iyo waxyaalahaas ay dhahayaan iyo inay dhahayaan yaa u shaqaynaya dadkoodiioo su u shaqaysan karaa iyo waxyaalahaas inay ku andacoonayaan baan arkaynaa marka taasoo waa iimaan la-aan alle wuxuu leey ha u nixina ha u nixina marka qofkaas isagaa looma naxayo laakiin mujtamacii baa laga qabanayaa sharkiisa laga qabanaya u fasaadin lahaa baa laga qaban lahaa ka zinaysta iyo ka tuugga ah iyo ka shuftada ah iyo budhcadka eh, iyo kuyaalkaasba xuduudda lagu dabaqayaa ma aha iyaga in gaar muxuu ahaye in iyaga gaar loogu naxariisanayo mia mujtamaci baa looga naxariisanayaa taasuna waxay la mid tahay miduu alla yidhi subxaanahu wa tacala walakum fi lqisaasi xayaa qofkii wax dilay markiisna la dilo nolol bay idiin tahay dadkii baa kaga joogsanaya kaga joogsanaya dilka kaga joogsanaya weeyaan xuduudantaduna sidaasoo kale weeyaano laba qof oo keliya haddii gacanta la gooyo oo dadka ay arkaan khalaas qof waliba gacantiisa hoosta gashanayaa wuxuu dhahayaa yaan sidii hebel oo kale gacanta lagu goynine waxba isku qaadin xamar bay ka dhacday baa la yidhaahaayo muxuu ahaayey meelihii ugu daraa ee ugu tuuga badnaa ee ugu budhcadnimo badnaa kolkii maxkamada inta laga sameeyey dhowr qof lagu dabaqay baa waxaa laga sheekaynaya sida hadda amnigeeda uu yahay iyo baa laga sheekaynayaayo maxaa dadkii ay uga waantoomeen alla subxaanahu wa tacaala isagaa xakiima isagaa khalqigiisa yaqaana waxa anfacaya isagaa garanaya maslaxadooda isagaa yaqaana isagaa amray sidantada marka in la fuliyo mooyaane allihii abuuray in la loo maleeyo in looga naxariis badan yahay iyo waxyaalahaas iyo waa cadaawad iyo dicaayada lagu hayo ee muslimiinta ay gaaladu ku hayaan iyo kuwa muxuahayey hadalkooda iyagu iyaga oon muqalidiin u aho iyagoon garanaynin qaradkooda hadalkoodan ku celcelinayo run moodaya tay u hayaan weeyaan waatuu alle subxaana wa tacala taasoo kalena uu ka digo uu yidhi walatasmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa min aladiina ashrakuu adan kahiira wain tasbiruu watataquu fa ina dalika min cazmi lumuur marka dadka muslimiinta waxaa waajib ku ah inayna ducaayadahaas rakiiska oo kale ayna dheg jalaq u siinin kuwa xoolahoodii xaday yaa iyaga marka xoola siinaya kolkay kankada u ooyayaan ay leeyihiin go-antii haddii la gooyo yaa muxuaas yaa u shaqaynaya ay leeyihiin hal qof oo keliya oo gacanta la gooyey bay boqol gacamood iyo kumanyaal maal ku badbaadayaan marka waxa weeyaan caalamka oo dhanna waxay og yihiin inay rumaysan yihiin qofka jidhkiisa hadduu xubin xumaado oo xubinkaas haddaan laga goynin inuu jidhkiisaoo kale oo dhan cudurkii uu u gudbo oo noloshiisaba ay khatar gasho looga boqo in xubinkaa la goynayo o laga tuurayo marka xubinkaa maxaa loogu dayn waaye jidhka intiisa kale ka badan baaba la badbaadinaya maslaxada guud baa la ilaanaya tanuna sida oo kale weeyaan وعn caaئiشhaةa رaضي الله عanهa أna quraيشha أhmhm waxaa ka murjiyey شhaأن الmarأaةi الmaqزumiyaةi اlatيi sarqت haweenadii haweenaydii qabiilada bani maqزum la yidhaha ka dhalatay ee umu سلمة radي allahu canhuma in adeerteeda hayde wa xaday ee qatiifada xaday faqaaluu markaasu wehan man yukalimu fiiha rasuul الlahi slى الlaه عليه وaلي وsلم yaa arrinteeda kula hadlaya rasuulka alla slى الlaه عليه وsلم faqaaluu markaasay dhexdeedii is yidhaaheen waman yajtariu calayhi oo yaa ku dhiiran kara ilaa usaamatu bnu zaydin radia allahu canhumaa usaama ibnu zayd mooyaan radia allahu canhumaa waxay yaqaaneen rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam sida uu xuduudda alle u oofinayo laa taakhudhu fi llahi lawmatu laacim oo qofkii marka la hadlaa inuu ku xanaaqayaba ogaayeen laakiin wiilka kada yar oo nebigu sala allau alay slam qoyskiisii ka tirsanaayo uu jeclaa qoyska oo dhan uu jeclaa muxuu ahay reer zaydkaas uu jeclaa hooyadii ummu ayman iyo aabihii zayd iyo uu jeclaa oo guriga nebiga kusoo koray oo da-na yaraa kaasay yidhaaheen marka isagaan ka gabanayninoo isku hadlaynaya nebiga sala allau alay waslam isaga aanu diro xibbi rasuulillahi sal ly slm rasuulka alle xabiibkiisii ahaa fakallamahu usaamatu radia allahu canhu usaama kula hadlay faqala rasul lla sal l slam markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi atashfacu fii xaddi min xuduudi illahi tacaala ma waxaad u ergeynaysaa xad xuduudda alle ka mid ah su-aalkaasuna marka waa su-aal maa istifaam inkaar baa la yidhaahaayo yani waxaa weeye macnuhu waxaa weeyaan kuma banaana xad oo xuduudda alle ka mid ah inaad u ergeyso uma qaama waa kacay nebigu sal ly slam faاkhtadaba waa khudbeeyey uma qaala markaasu khudbadii ku yidhi inamaa ahlaka aladiina qablakum waxa un halaagay kuwii idinku horreeyey annahum kaanuu idaa saraqa fiihim ashariifu tarakuu inay ahaan jireen markuu qof sharaf lihi uu hado inay ka tegi jireen waidaa saraqa fiihim adaciif qof tabar yare oo mujtamacaas wax ku daaficiya aan lahaynna kolkuu waxdana aqaamuu calayhi alxadda xataa ay ka oofin jireen waymullaahi dhaar alleh low anna faatimata binta muxamedin saraqat laqaطactu yadaha muttafaqun calayh maal buu marka meel sare uga qabsaday nebigu sal ly sl iska dhaafa haweeney muxuuaha qabiilo quraysheedii waxaas gabadhayda hataa hadday xato wa fii riwaayatin fatalawana wajhu rasuuli llahi sala allahu aleyh waali wasalam waa bedelmay wejigii nebiga alla sala alla alay slam cadho uu hadalkaa ka carooday hadalkaa lagula hadli keliya u ka carooday faqaala markaasuu laa tashfacu fii xaddi min xuduud illah qaala usaamatu radia allahu canhu markaasuu usaama isgartay oo uu yidhi istaqfir lii yaa rasuul allah ii duceeya yaa rasuul allah dembi dhaaf alla ah iga weydii uma noqonayo qaala ثuma amara btilka اlmarأati faquطicat yaduhaa amar buu ku bixiyey haweenaydaasoo markaasaa gacanteedii la gooyey iyadoo musalaba ku gabatay oo isku marmartay oo inta laga furfuray ayaa gacanteedii la gooyo markaasna haweenaydii waa hagaagtay oo awal horena haweeney caado xun laho waxay intaad dadka alaabta ka caariyaysato ku inkiri jirtay bay ahayd markaasna way tooba keentay oo way wanaagsanaatay way guursatay oo goortii dambe nebigu sala allahu aleyh waali wasalam danaheeda waa u gudi jiro xawaajteeda ula iman jirta oo masalama kolka u sheegto waa u oofin jiray marka xuduudda alla fawaa'idaasay leedahayoo waxaa la yidhahaa xagna waa zawaajir xagna waa jawaabir jawaabir weeyaana waa dambi dhaaf waana zawaajir oo dadka dambe ayaa kuwaana qaadanayo oo kaga reebtoomaya marka haweenaydiina sidaas idii ugu tooba keentay dadkii kalena uga joogsaday iyadiina marka ay xaaladeedii ugu hagaagto dembigiina alla kaga maydhay marka waa raxmadda allay ka mid tahay subxaanahu wa tacaala baabu الnahyi can التagawuط fi طariiqi الnaasi wadilihim wamawaaridihim wa mawaarid اlmaaءi wa naxwiha xaaraamaynta la xaaraamay ee layska reebay in lagu saxaroodo jidka dadku ay marayaan iyo harka ay harsanayaan iyo meelahay ka aroorayaan biyuhu uga aroorayaan ama ka dhaansanayaan iyo wixii la mid ah qaala allahu tacaala wاladiina yu'duuna almu'miniina wاlmu'minaati bغayri ma اktasabuu faqad اxtamaluu buhtaanan waإثman mubiina waxaan dhowr goorba aayaddaas aynu soo marro hadba baab usoo deliishanaya baababka inta baaba ay gelaysa marka badnidiisa ayaynu ka garanaynaa wax alla wixii qofka muslimiinka ah dhiba oo dembi uu galabsaday oo laga goynayo aan ahayn ee dulmi ah oo dhan ba aayaddaas uu soo gelaya wa qaala tacaala wa can abi hurayrata radi allahu anhu ana rasul lah sal slm qaal ittaqu lacaanayn iska ilaaliya labada meelooda naclad labada goob nacladeed iska ilaaliya lacaanayn yani muxuu ahay saaxibi lacna weeyaan qaaluu wama lacaanaani ya rasuul allah qaal alladii yatakhalaa waa ka ku saxaroonayo fii طariiqi الnaasi dadka jidkooda iyo aw fii dilihim ama harhkooda rawahu muslim labada meelood marka waa laysku nacladaayo dadkuna waa kugu nacladayaan nacladina waa kugu dhacaysaa iska ilaaliya baabu nahyi can اlbawli wanaxwihi fi lmaai raakid biyaha fadhiya biyaha fadhiya in lagu kaajo ama wasaq kale lagu rido ama lagu saxaroodo xaraamintooda biyo socdoo qulqulaya oo marka meeshii ka tagayo oo qaadaya wixii iyagu ma aha oo meel keliya aan ku sugnaanaynin webiga iyo laakiin biyo fadhiya muxuha iyagana in ama lagu saxroodo ama lagu kaajo xaraam weeyaan can jaabirin radi allahu canhu ana rasul llahi sal ly slam nahaa an yubaala fi lmaa'i araakid biyaha fadhiya in lagu kaajo buu nahiyay rasuulka al sal ly slam rawahu muslim sababka ugu wacna marka waxaa weeyaan tahaarada iyo caafimaadka labadaba wa ay tahay oo cudurkan ka kaadi dhiigga ee bulhaarsiyada ay yidhaahaan iyo waxyaalaha laga qaada bay ka mid tahay biyaha wasakhaysan cabitaankooda iyo ku-qubaysigooda iyo taasay ka mid tahay welibanba halkan muxuu ahay cudurraduntada xun ee shubanka xun iyo la yidhaaha koleerada la yidhaahiyo biyaha noocaas oo kale ah een nadiifta ahayn ayaa waxyaalaha laga qaada ka mid ah marka sharciguna waxaa mabaadi'diisa waxaa ka mid ah lagu soo koobay afar shanta ama lixda lagu soo koobay ilaalinta qofka muxuu ahayey sixadiisa iyo badankiisa iyo la ilaaliyabaa ka mida naftiisa la ilaaliyo baabu karaahati tafdiili alwaalidi bacda awlaadihi calaa bacdin fi lhiba necbaysiga la necbaystay inuu ka fadilo waalidku caruurtiisa qaarkood qaarka kale wax siinta oo kuwa kale wuxuuna siinin uu iyaga siiyo can nucmaan bni bashiirin radia allahu canhumaa ana abaahu ataa bihi rasuula اllahi salى اllahu عalayh waali wasalam aabihii bashiir ibni sacd ibni taclaba radia allahu canhuma ayaa u keenay wiilkan bashiir ee nucmaan ah rasuulka alla u keenay sala allahu alay waslm wiil yar buu ahaa nucmaanno oo wuxuu dhashay sanadkii hore sanadkii awalka aha ee hijrigaa buu dhashay isagii cabdullahi bni zubayr radia allahu canhuma yaa ugu hor dhashay bacda hijrati rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam isku da' bay ahaayeen marka waxaa cabdullahi bni zubayrna wuxuu ahaa أول مولود للمهاaجiريiنa بعد الهجرة نعماanna wuxuu أول مولود للأنصار بعد هiجرة رasuل الله صلى الله عليه وaلي وسلم markaasna yahuudda waxay ku andacon jirtay waan sexiray oo wax dhali maayaan markaasaa dadka muslimiinta aad ugu farxeen labadaa wiil markay dhasheen markaasaa abi baa marka u keenay oo faqaala inii naxaltu bnii haadaa gulaaman kaana lii wiilkaygan kada waxaas naxaltu yani acطaytu weeyaan ama nexla ayaa la yidhaahaa muxuu ahaaye deeqda iyo waxsiinta ah, naxaltuhu yani acطaytu weeyaan waxaan siiyey sidii aayaddii baa lamid ah waatu nisaa saduqaatihina nexla nexla yani minxa alla deeq xaggiisa ka timid weeyaan faqaala rasuulu llahi sal lla ly slam akulla waladika naxaltahu midla haada ubadkaaga oo dhan kanoo kale ma siisay qaala laa faqaala rasuulu llahi sal ly slam faarjichu cesho marka la noqo wa fii riwaayatin faqala rasul lah sal ly slam afacalta hada biwaladika kullihim ilmahaagii oo dhan sidaa ma ku wada samaysay qaala laa qaala ataquu llaha wacdiluu bayna awlaadikum alla ka baqo oo carruurtiinna u garsoora farajaca abi waa noqday oo faradda tilka sadaqa sadaqada iyadahayd waa la noqday wafii riwaayatin faqala rasul lah sala allahu aleyh wali wasalam yaa bashiir alaka waladun siwaa haada ma leedahay ilma aankan kada ahayn qaala nacam qaala akun lakum wahabta lahum midla haada dhammaantood kanoo kale ma wada siisay qaala laa qaala falaa tushhidnii idan marka aniga hhay maragelinin kolka fa innii laa ashhadu calaa jawrin anuu jawr iyo dulmi iyo eex iyo xaqdarro kuma marakace wa riwaayatin laa tushhidnii calaa jawrin haygu maragelinin aniga dulmi wafii fii riwaayatin ashhid calaa hada hayri qof kale maragasho wax kada uma qaala markaasuu yihi ayasuruka makaa farxin lahaa an yakuuna an yakunuu ilayka fi lbiri sawa inay baarinimada isku mid kaaga noqdaano kulligood ku wada baari noqdaan ma jeclaan lahayd oo qaar ku baariyey iyo qaar ku caasiya ayna noqonin qaala balaa qaala falaa idan mutafaq maya marka sidaa jeclaan lahayd marka adigu waxaad ugu sababoobaysaa inay qaarkood caasi kugu noqdaan oo kolka arkaan in kuwa kale lagaa jecel yahay laga jecel yahay iyaguna marka ku cinaadaan marka ha ugu noqonin sabab ha ugu noqonin caaqnimo sabab ugu noqonin oo ha kala fadilin sidaa aduguba aada u jeceshahay inay ku simanaadaan oo ku wada baari noqdaan saasoo kale iyaguna u jecel yihiin ina aabbahood aada noqoto oo mid waliba cadfi iyo xanaan iyo aada u muujiso iyo jacayl baabu taxriimi ixdaadi اlmar'ati calaa mayitin fowqa halaaثati ayaamin ilaa calaa zawjiha arbacata ashhurin wacashra xaraamaynta la xaraameeyey haweenaydu inay u basaasato qof dhintay daraaddii saddex beri wax ka badan ilaa ninkeeda mooyaane oo isaga ay u basaasanayso afar bilood iyo toban beri waa haddayna muddada ka horow kaga dhammaanin ciddadiio intay uur lahayd ayna dhalin weeyaane can zaynaba binti abi salamata radia allahu canhuma qaalat dakaltu calaa ummi xabiibata zawji nabiyi sala allahu alayh wasalam radia allahu canha ayaan u galay uma xabiiba binti abi sufyaan xiina tuwufiya abuha abu sufyaan ibni xarbin radia allahu canhu markuu aabaheed abu sufyaan ibni xarbi u dhintay radia allahu canhuma fadacat bitiibin fiihi sufra khaluuqin aw hayrihi waxay dalbatay diib oo cawl ah ayay dalbatay oo nooca khaluuqa la ah ama mid kale ah ayay dalbatay fa dahanad minhu jaariyatan gabadh bay ugu subagto yacnii u marisay uma masad bicaaridayha dhabanadeeda iyo waxoogaa iyaduna taabsiiso ay marisay uma qaalad markaasay waxay tidhi wallaahi maa lii bitiibi min xaaja diibka wax dana kama lihi oo muxuu ahay wax qarad aho inaan diib marsada igu igu kalifayaa ma uu jiro غayra أnii samictu rasuula الlahi salى الlaه عalيه alي slam yaqulu calى اlmimbar laakiin waxaan maqlay rasuulka alla sl ly slm mimbarka dushiisa ku leh laa yaxilu limra'atin tu'minu biاllahi wاlyوم الآkhir an tuxida calى mayitin fوqa ثalaaثi layaalin ila calى zawjin arbacata ashhurin وcashra rasuulka sale baan maqlay oo waxay iska bi'inaysaa inay uba muuqato kolku aabbaha dhintay basaasi iyo sidaas laga arko oo waa iska bi'ina iyadoon aabbaha daraaddiisu basaasinaynin haweeney aqalli iyo qiyaamo rumaysan uma bannaano inay isu basaasiso qof dhintay daraaddii saddex habeen wax ka badan ilaa ninkeeda mooyaane oo isaga isu basaasinayso afar bilood iyo toban habeen qaala zaynabu radi allahu canha zaynab binta abi salama radiallahu canhuma baa waxay tidhi uma dakaltu calaa zaynaba binta jaxshin radia allahu canha yaan iyadana u galay xiina tuwufiya akuuhaa walaalkeed markuu geeriyooday walaalkeedaasuna ku uu yahay la garan maayo cabdullaahi iyo cubaydullaahi iyo abu axmed saddexdaasaa walaalaheed ay ahaayeen muxuu ahaa cubaydullaahi isagoo gaalaho murtada buu xabasho ku dhintay cabdullaahina waa kii shahiidka ahay radiallahu canhu shahaadadii uxud ku jiray abu axmedna wuu ka dambeeyeyba marka mid uu yahay la garan maayo inuu walaal kale oo xag ridaaciyo sidaas iyo walaal ahaa inuu iska yahay baa suurowda ama walaalkeedii cubaydullaahi ahaa ee xabasho jiray intuu cumriyey uu halkaas muxuu ahay geeridiisa mar dambe ku maqashay fadacat biطiibin waxay dalbatay iib bay dalabtay famasad minhu way ismarisay waxay sidaa u yeelaysaa iyadoo oon saa yeelin kolay ku tahay inay xadiidka iska wariso way heli kari lahayde shayga dadka camaliyan lagu tuso ayaa ka ablaqsan oo qalbigooda kaga dhegi ogay ka qabsan yihiin og yihiin kaga camalfali og yihiin wixi afka un looga sheego ayb famasad minhu way ismarisay waxba iska marisay tiibkii uma qaalat markaasi waxay tidhi amaa wallahi maa lii biطiibi min xaaja غayra أnii samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wali wasalam rasuulka allaanse maqlay yaquulu cala almimbari mimbarka dushiisa isagoo ku leh laa yaxilu liimra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhiri an tuxida calaa mayitin fawqa halaain ila calaa zawjin arbacata ashhurin wacashraa muttafaqun calayh xadiidkaasaan ku camalfalayaayo aan dadkana tusayaan iska baabi'inayaayo inay u fahmaan anigoo dadka taasi ugu soo gelay iyo marka arkaan iyadoo basaasan inay u qaataan marka inay waxay isu basaasinaysaa ay tahay geerida daraaddeed oo meesha fasaad uu ka dhasho oo len waxay ahaayeen a'immaday ahaayeen ummahaatu lmu'miniina ridwaan ullahi calayhina iyo kibaaru saxaaba a'imay ahaayeen lagu dayanayo dadku marka inay ku daydaan oo fasaadda halkaa ka dhalato oo ay yidhaahaan waxaan arkayba umulmu'miniin oo maalintii walaalkeedu dhashay basaasan baan arkay midina ay tidha aniguna umulmuminiin kalow waxaan arkay markuu aabbaheed dhintay basacsan oo marka qofkii dhinta waa lasu basaasan karaa wax sidaas ay yidhaahaan ayay ka baqaayeenoo markaasay camaliyan kutus ku tusanayeen ridwaan ullahi calayhinna waxaa marka xadiidkan kada saddexeeya xadiidkii umacatiya xadiidkii umacatiya aan soo maray kaa ee iyaduna sidan oo kale sheegayay kaa naftiisu qisuu ee waxay ahayd wiilkeeda oo jiraday oo basra ku jiraday baa loogu qayliyey markaasay timid iyada oo rabta inayba ka gaadho geeridiisa ma ayna ka gaadhina wiilkii oo ka hor dhintay oo oo la aasay ayay u timid markaasay eh, muxuu aha dadkii taasida iyo ugu yimid in abu xuseen la yidhaaho gurigiisa intay ku soo degtay yaa haween muxuu ah ahlu cilmi ah oo haweenkii basraad ka mid a ah, oo ay kamid tahay eh, muxuu ahaay xabsa binti siriin radiallahu canha walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh